alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allahuma wslama cla nabiyina muxamedi wcla alih wsaxbih wman waalaah allahuma callimna ma yanfacuna wanfacna bima callamtana wzidna cilma yanfacuna uma ma bacd waa kitaabkeennii alshamaa'il اlmuxamadiya wاlkhasaa'il اlmustafawiya waana darsigeennii koobiyo aad wuxuu darsigani ka bilaabanayaa xadiiska xadaanaa cumar ibnu ismaaciil ibni mujaalid ibnu saciid alhamdani xadaanii abi can bayaan ibnu bishr can qays bni abi xaasim can jariir bni cabdilaahi qaala curidtu bayna yaday cumar bni alkhadaabi رضي allahu عنه faalqaa jariirun ridaa'ahu wamashaa fii isaarin sheekha tirmidi waa cumar ibnu ismaaciil ibnu mujaalid waa matruuku lxadiis waa ninka xadiiska lagu daciifinayo aabbihiioo ismaaciil ibnu mujaalid ah isaguna waxa weeye waa saduuqun sayi'u lxifdi can bayaan ibni bishrin abu bishr alasadi can qays bni abi xaasimin qays bni abi xaasim albajri abu cabdillaahi alkuufi waa siqatun mukhadram akhraja xadiisahu asxaabi alkutubi sita waqad rawaa can casharati almubashariina biاljanna tobanka jannada loogu bishaareeyey baa waxbuu ka wariyey qays can jariir bni cabdilaahi albajali waxaa laga wariyey qaal wuxuu yihi curidtu waa lay bandhigay bayna yaday cumar bni lkhadaabi cumar ibni khadaab hortiisaa la ii soo bandhigay ciidamada muslimiintu markay duulaan gelayaan ninka amiirka ah ee markaa madaxda abay hortiisa dhoolatus ku samaynayeen si ninkaa cududiisa iyo xooggiisa iyo wixiski celintiisa ragga ciidanka raacaya nin walba inta la soo kaxeeya amiirka lasoo hormarinaya marka wuxuu leeyahy curitu waa lay bandhigay bayna yaday cumar ibni lkhaaabi cumar ibni khadaab hortiisaa la ii bandhigay fa alqaa jariirun jariir wuxuu tuuray ridaahu go'iisii ila hoosgunti iyo go' baa la sita go'a maxaa loo tuurayaa waa cududa in la muujiyo iyo xooga yacni in la muujiyo ninkani nin seef ku dagaalami kara nin haddii ilaahay ku royahay e, waran gani kara inuu yahay go'ii saraan tuuray buu yidhi buu sitaa wamashaa waa socday jariir fii izaarin hoosgunti buu ku socday fa qaala lahu cumarun cumar baa wuxuu ku yidhi khud ridaa'aka go'aaga qaado waa kuu xoog iyo awood waxa ilaahay ku siiyey oo aad soo bandhigtaye khud ridaa'aka go'aaga qaado buu yidhi fa qaala lilqowmi qowmkii wuxuu ku yidhi cumar ibnu khadaab baa qowmkii isagoo u warramaya wuxuu yidhi maa ra'aytu maanan araga rajula oo axsana suuratan ka suurad wanaagsan min jariirin jariir nin ka qurux badan xagga muuqaalka maan arag buu yidhi cumar ibnu khadaab radi allaahu canhu ilaa maa shay mooyaane balaqnaa naga soo gaadhay min suurati yuusuf calayhi salaam suuradii nebi yuusuf quruxdii lagu ammaanay waxaan ahayn intaan anigu arkay jariir cid ka qurux badan ma arag buu yidhi haddii nebi yuusufna nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh waatuu yidhi waqad ucdiya min alxusni yacnii quruxda waxaa laga siiyey min ashadri barh baa laga siiyey khalqigana qayb baa la siiyey nebi yuusufna maxaa la siiyey qayb baa la siiyey cumar ibnu khadaab marka wuxuu leeyahay wixii nebigu uu nooga sheegay nebi yuusuf mooyaane jariir wax ka qurux badan maan arag faqaala wuxuu yidhi cumar ibnu khadaab lilqowmi qowmkii wuxuu ku yidhi maa ra'aytu maanan arag rajulanin oo axsana suuratan ka suurad wanaagsan min jariirin jariir ilaa maa shay mooyaane balaqana naga soo gaadhay min suurati yuusuf calayhi salaam suuraddii nebi yuusuf wixii naga soo gaadhay mooyaane ruux ka qurux badan maan arag xadiiskuna waa daciifun jiddan cidda lagu daciifinayaana waxa weeye horey nuu ninkaasaa lagu daciifinaya wamaca daalika wax cilaaqaa lama le baabkii aynu yani markaa uu guntay alimaam tirmidi raximah اllahu tacaala baabun kayfa kana kalaamu rasuuli اllahi sala اllahu alayh yahay hadalka nebi maxamed sidee buu ahaa markuu nebi maxamed ummadda la hadlayo kayfiyadda nudqigiisa iyo siduu u hadli jiray maxay ahayd xadaana xumayd ibnu mascadata albasri waa xumayd bn abi mascada albari asami albahili wa saduuqun ahraja canhu alimaamu muslim waasxaabi sunan larbaca ayaa xadiikiisa soo saaray xadaana xumayd ibn wad xumayd ibn lswad ibn alashqar albasri abulswad alkarabisi waa saduuqun yuhimu qaliila ahraja canhu lbukhaariyu waasxaabi sunan larbaca can usaama ibn zayd allaysi abu sayd almadani waa saduuqun yuhimu can suhriyi muxamed ibni muslim bni shihaab azuhri waxaa laga wariyey an curwata bni subayrin an caaisha qaalad waxay tidhi maa kaana rasuulu llaahi sal alla aleh wasalam rasuulka ilaahay maanu ahayn yasrudu mid sardiya sardakum haadihi ay sardan sardin oo ka sardikum haadihi oo kala ah macnaha hadalka kiisa laysdabageliyo ee la dilaandiliyo ee wax kala saara aan lahayn baa la yidhaahdaa hadalkiibuu sardiyey sardi baa la yidhahda annaga ahaan waxaan idhaahnaa hadalka markii loo isdabageliyo wuu taxay ama wuu dilaandiliyey ama haddii ilaahay kuu royo hadalkiibuu dabada isugu qabta maanu kala saarin caaisha marka waxay leedahay maa kaana rasuululahi sal alla aleh wasalam rasuulka ilay maanu ahayn yasrudu mid sardiyo hadalka isdabageliya sardakum haadihi ay sardan sardinoo ka sardikum haadihi sidan idinku aad hadalka u dabagelinaysa isu dabagelinaysaan ee hadalkii u boobaysaan u dadejinaysaan nebi maxamed sidaa uma hadli jiri walaakinahu laakiinse kaana wuxuu an mid hadla bikalaamin bayinin hadal cad buu ku hadli jiray nebigu sala allahu caleyh hadal qofka dhegaysanaya aanu uga baahnayn kelmaddaa muxuu uga jeeday in hadal cad oo qof waliba u fahmi karo ayib faslin oo kala saaran oo kala baxsan hadalkaasoo yaxfaduhu uu xifdinayo man jalasa ruuxii la fadhiista ilayhi ila nebiyi sal alla caleh wasalam hadal hadduu isku dayo markuu nebigu uu ku hadlo ruuxa dhegaysanaya erayada uu ka kooban yahay uu xifdin karo ayuu nebigu sal alla aleh wasalam ku hadlaya fii saxiixayn waxaa ayaa waxay leedahay kaana rasuulu llahi sal allahu aleh wasalam idaa taxadasa nebigu wuxuu ahaa markuu sheekaynayo low caddahu alcaadu la axsaahu hadduu ruux isku dayo inuu tiriyo hadallada nebi moxamed uu ku hadlayo wuu tirin laha uu koobi lahaa kaasoo yaxfaduhu uu xifdinayo man jalasa ilayhi ruuxii la fadhiista yacni markaa uu xifdin karo tirmidi baa filmanaaqib ku warinayo bukhaari muslim abu daa'uud iyo keyrkood iyo imaam axmedna way warinaya qaala alimaam raximah llahu tacaala xadaana muxamed ibnu abi yaxya alcadani xadaana abu qutayba waa salm ibnu qutayba can cabdilaahi ibni musana can sumamata ibni anas ibni malik can anas ibni malikin sanadka dhammaantii waynu soo marnay qaala wuxuu yidhi kaana rasuulu lahi sal aleh wasalam nebigu wuxuu ahaa yuciidu mid celiya alkelimata yacnii weedhuu soo celinayay nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh ama alkelimata ay ku celcelinayay alaaan saddex jeer buu ku celcelinayay nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayhi litucqala canhu si yani markaa looga fahmo xaggiisa hadalka uu ku hadlayo waxay la macno tahay kaana ida takallama kelimatan acaadaha alaaan nebigu hadduu weedh ama eray uu ku hadlo saddex jeer buu ku celin jiray nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayhi liyufhama canhu si yuciidu kii ku celiyuu ahaa nebigu alkelimata yani kalaamka iyo hadalkuu ku celinayay kelima looma jeedo hadda weedh iyo hal eray keliya looma jeedee hadal jumlo ka kooban baa loo jeeda sida imaam ibnu maalik yani markaa alfiyadiisa uu ku lahaa yani alkilmatu markuusaa ka hadlayay walkilmatu kalaamun biha qad yuam saasoo kale qur-aankana waata ku sugan ilaahay subxaana wa tacaala kalaa inahaa kelimatun huwa qaa'iluha waxaa la yidhi waa kelmad uu iska yidhi hal kelmadna looma jeedee wuxuu iska yidhi maxay ahayd jumlo badan qaala rabbi irjicuun lacallii acmalu saalixan fii ma taraktu markaasa waxa la yidhi kalaa inaha kelimatun huwa qaa'iluha wa min waraa'ihim barsakun ilaa yowmi yubcahuun xadaana sufyaan ibnu wakiic xadaana jumeyc bni cumayrin can cabdiraxmaan albajali can rajulin min bani tamiimin jumeyc bni cumayr waa daciif nin kaleo majhuulina waa ku jira can rajulin min bani tamiimin min waladi abihaala abihaala yani markaa ilmaheedii ah abihaalahaasoo sawji khadiija khadiijo sawjkeedii ahaa intaa nebigu guursan kaasoo yuknaa lagu kunyeeyo kunyadiisa laya abaa cabdilaahi can ibnin inan wuxuu ka wariyay liabihalata abihaalo u sugnaaday can xasan ibni caliy wuxuu ka wariyey qaal wuxuu yidhi sa'altu khaalii abtigay baan weydiiyey yacnii hinda ibni abi haala ahaa ayaan weydiiyey wa kaana wuxuu ahaa wasaafan mid tilmaami og ruuxa markiiba tilmaanta hela ayuu ahaa mid tilmaami og buu ah qultu waxaan idhi sifliya ii sifeey oo ii tilmaan mantiqa hadalkiisii qaab hadalkii nebi maxamed iyo sida uu u hadli jiray tilmaan iiga bixi qaal wuxuu yidhi kaana rasuululahi sal allau aleh rasuulka ilaahi wuxuu ahaa mutawaasila alaxsaani murugadiisu mid ay xidhiidhsan tahay mid murug badan oo hamigiisa yacnii inuu ummadda diinta u gaadhsiiyo iyo jahliga iyo gaalnimada iyo kufriga ummaddu ay ku sugan tahay in badan ka welwelayo ka murugaysan murugadiisu ay xidhiidhsantahay daa'ima alfikrati fikerkiisu miduu daa'im yahay joogto yahay buu ah aad u fikera nebigu salawatullahi wasalaamu calayh laysat lahu raaxatun raaxa uma sugnayn nebiga salawaatu ullahi wasalaamu calayh dawiila sagti aamuskiisu miduu dheer yahay buu ah in badan mid aamusan oo hadduu hadlayana hadal yacni markaa macno iyo xikmadii ku jirto ayuu ku hadlayay nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh laa yatakalamu maanu hadlayn fii kayri xaajatin danla'aan maanu hadlayn nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh hadduu hadlayana nebigu baahi yani iyo markaa loo qabo ayuu ku hadlaya rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu caleyh oo ummaddu ama samafarayey ama xumaan buu ka reebayey risaaluu buu faafinaya nebigu laa yatakalamu maanu hadlayn nebigu fii kayri xaajatin danla'aan kumaanu hadlayn nebigu dadka ducaadda waa inay bartaan asluubkii nebi moxamed salawaatu ullaahi wasalaamu calayh hadalka aad bulshada kula hadlayso iyo mujtamaca islaamiga risaalada iyo fariinta nebi moxamed aad ugu dhiibayso hadalaad kala xulatay waa inuu yahay kala xulo intaadan la golatin xataa acraabta soomaalidu waa yaqaaneen maxay odhan jireen ku mahmaahi jireen waxay ku mahmaahi jireen warkaaga intaadan la golo tegin ayaa dibadda lagu soo fiiriyaa soma saas waay yaftatixu alkalaama hadalka wuxuu ku furfuranayay nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh hadalkuu furfuranayay waykhtatimuhu wuu khatimayay nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh biashdaaqihi yacnii afkiisa mugge hadal qowlaladiisa buuxiya shidqigu waa labada qowlal marka hadal aan la fahmaynoo bishmaha saarsaaran nebigu kuma hadlayna hadal afkiisa buuxiya oo murti iyo fasaaxa ay ku dheehan tahay wuu ku hadlayay nebigu salawaat ullahi wasalaamu calayh nusqooyinka qaarkood baa waxay qorayaan yaftatixu alkalaama bismi illaah wuxuu ku furfuranayey bismiillaahi buu ku furfuranayay wayakhtimuhu wuxuuna ku khatimayay biashdaaqihi yacni hadal qowlaladiisa iyo afkiisa buuxiya ayuu ku khatimayay nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh wayatakalamu wuxuu ku hadlayay nebigu bijawaamici alkelimi yacni kelmado kooban oo murti badan xambaarsan waxaa lagu odhanayaa inama alacmaalu binniyaat waa qaacido dhan oo usuusha diintu ay ku fadhido waana eray kooban ayib wuxuu odhanayaa nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu alayhi man axdaa fi amrina hada ma laysa minhu fahuwa rad waa war kooban waa jawaamicu lkelim laakiin waxay xambaarsan tahay murti fara badan bay xambaarsantahay hal eray baa waxaa laga yaabaa nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayhi inuu ku koobo yacnii dadka kale haday hadlaan waxyaabo badan iyo erayo badan ay sheegi lahaayeen hal erayo badan ay ku gudan lahaayeen risaaladiisa hal eray inuu ku guto marka waa balaaqo ilaahay siiyey nebiga salawatu ullahi wasalaamu kalaamuhu nebi maxamed kalaamkiisa iyo hadalkiisu wuxuu ahaa faslun mid kala saaran buu ahaa laa fuduula midaan lahayn buu ahaa walaa taqsiira midaan gaabin lahayn buu ahaa maqsadkii iyo ujeeddadii hadalka uu ka lahaana khalqiga wuu gaadhsiinayey oo kama gaabinay kama ka dhacayn dheeraadna ma lahayno dadka kale markay hadlaan maxaa lo odhanaya maxaa lo odhanaya eraygaa muka meesha kuma habboonayn baa la odhanaya soo maa marka nebigu salawaatu ullahi wasalaamu markuu hadlayo hadalkiisa kalaamuhu wuxuu ahaa faslun mid kala saaran oo laa fuduula aan dheeraad lahayn walaa taqsiira gaabin yani hadalkii uu ka soko dhacayna aan lahayn laysa biljaafi mid qallafsan maahayn nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh fabima raxmatin min allahi linta lahum walow kunta fadan haliida alqalbi lanfaduu min xawlik mid dabicsan buu ahaa nebigu wala bilmuhiini mid la ihaanaysto ama mid ihaanaysan ma ahayn bilmuhini iyo bilmahini mid la ihaanaysto khalqigu markay fiiriyaan ay fududaystaanna ma ahayn yacnii mid isagu dulaysanna ma ruux muuqaalka markuu ummadda u muuqdo qalbigu uu ka haybaysanayo oo ayuu ahaa nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh yucadimu nicmata nicmada ayuu weynaynayay nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh wain daqad haba wixii gallada nicmadu waa laba qayboodoo qaybna waa ilaahay subxaana wa tacaala hibo iyo qayb bini aadamku u hibeeyey oo wain tacuduu nicmat allaahi laa tuxsuuha aynan koobi kar qaybta labaadna waa galad iyo nicmo uu kuu galay maxay bini aadamku kuu galay haba yaraateetaana nebigu waa ka abaalgudi jiray nicmada noocaas yucadimu nicmata nicmada ayuu weynaynayay nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayhi wain daqad haba yaraate laa yaduumu maanu ceebaynayn minhaa xaalay nicmadii ka mid tahay shay-an shay nicmadii ah maanu ceebaynayn nebigu salawaatu ullahi wasalaamu la ceebeeyaa waxay dhaawacaysaa maxay shukrigii nicmadaa aad ku iyaan shukrii lahaydee ilaahay uga mahadnaqi lahayd ayay dhaawacaysaa haddaad tiraa cunto xun labis xun wax xun ilaahay subxana wa tacaala umaad mahadnaqin nebigu marka ma ceebayn hayra annahu laakiinse lam yakun maanu ahayn nebigu yadummu mid ceebeya dawaaqan shay dhuuntan la mariyo dawaaqa waxaa la yidhahdaa cabbitaan iyo cunitaan wixii jidin iyo dhuun mara maanu ceebayn jirin nebigu salawatu ullahi wasalaamu calayh walaa yamdaxuhu mana aanu ammaani jirin nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayhi walaa tuqdibhu maanay cadhogelin jirin nebiga salawaatu ullahi wasalaamu calayhi addunya adduunyadu maanay cadhogelin jirin annaga caawa ninkii jaanis dhaafo adduunyaa ma seexanayo dhiikar baa ku dhacay sooma jaanis baa idhaafay waan sidaas sameeyo ama khasaa'ira yar uu soo gaadho nebiga walaa tuqdibhu maanay cadhogelin jirin addunya adduunyadu maanay cadhogelin jirin waa adduunya agtiisa qiima kama lahayn maxaa yeele ilahay baa wuxuu ku yidhi walaa tamudanna caynayka ilaa maa matacna bihi aswaajan minhum zahrata alxayaati dunya linaftinahum fiih warisqu rabbika khayrun wa abqa baa ilah yidhi subxana wa tacala walamaa kaana lahaa adduunyana umay sugnayn nebiga salawaatu ullaahi wasalaamu calayh faidaa tucudiya haddii lagu xadgudbo alxaqu xaqii haddii lagu xadgudbo lam yaqum maanu istaagay nebigu sala allahu caleyh wasalam liqadabihi cadhada yacni markaa uu xaqa dartii u cadhaysan yahay shay un shay cadhadaa ka midii maanu istaagayn macnaha cadhadii kamaanu degayn xataa yantasira lahu ilaa xaqii u gargaaro oo uu uheliyo cadhadiisu ma xasilayn hadii xaqa yani markaa meel lagaga dhaco nebiga salawatullahi wasalaamu caleyh ilaa xaqa uu uheliyo walaa yaqdabu umaanu cadhoonayn nebigu sal alla aleh wasalam linafsihi nafsadiisa umaanu cadhoonayn haddii naftiisa wax loo geysto nabigu waa sabrayey cafwi iyo sabir iyo dulqaad buu ummadda ugu deeqaya u hibeenaya walaa yantasiru uma gargaarsanayn laha ay linafsihi nafsadiisa umaanu gargaarsanayn waidaa ashaara hadduu farta uu wax ku fiiqayo hadduu miidaarayo ashaara wuxuu ku fiiqayay bikafihi gacantiisa kullihaa dhammaanteed hadduu nebigu rabo inuu tilmaan iyo muuqaal u bixiyo gacantuu ku fiiqayay waxaas xoogaa waxay yidhaahdeen culimmadu farkufiiqa waxaa ku jira nooc yaro khayaama ku jira farta iyo iljabinta iyo had iyo goor waa nooc khayaamaaho nebigana salawaatuulahi wasalaamu calayhi muwaasafaadka iyo tilmaamaha ilaahay ugu deeqe u hibeeyey wax kastoo bini aadamku uu quursanayo ilaahay wuu ka ilaaliyey nebiga salawatulahi wasalaamu calayh hadday tahay dhaqankiisa qaabdhaqanka ummadda uu ula dhaqmayo iyo haday tahay dabcigiisa nebigu salawaatulahi wasalaamu calayhi waidaa tacajaba markuu yaabana qallabaha wuu gedinayay gacantii xagga kale u gedinaya nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh waidaa taxadasa markuu sheekaynayo itasala biha wuu la xidhiidhinayay gacantii wa daraba wuxuu ku dhufanayay biraaxatihi baabacadiisa wuxuu ku dhufanaya alyumna midig baatina ibhaamihi suulkiisa yani dushiisa yani suulkiisa dushiisa ayuu ku dhufanayay calooshiisa alyusra oo bidix muxuu ku dhufanaya ma sidanaa ma sidanaa oo nebigu salawaatu ullahi wasalaamu aleh ugu dhufanayay labada weydha haddii saar loogu dhufto wadnuhu wuxuu ku jiraa jidhka wuxuu ku jiraa qaybta midig miyuu ku jira mise qaybta bidix qaybta bidix buu ku jira marka qaybtan halbowlayaasha wadnaha gala ayuu nebigu ku dhufanayay waana nooc fariin ah oo uu dareensiinayo jidhka oo uu baraarujinayo bay yidhaahda nebigu salawatullahi wasalaamu caleyh waidaa taxadasa markuu sheekaynayana ittasala biha gacantii buu la xidhiidhinaya wadaraba biraaxatihi baabacadiisa wuxuu ku dhufanayay nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh alyumna midig baatina ibhaamihi suulkiisa gudihiisa ayuu ku dhufanayay suulka alyusra bidix gacanta bidix ku yaal waidaa qadiba hadduu cadhoodana nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh acrada wuu ka jeesanayay ruuxii uu cadhooday kama argoosanay wa ashaaxa cafwiga iyo musaamaxadana wuu ku xeeldheeraanayay nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh indalaaqan min qowli illahi tacaala hud ilcafwa waamur bilcurfi waacrid can iljaahiliyin waidaa qadima hadduu cadhoodo nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh acrada uu ka jeesanayay ruuxii uu cadhooday wa ashaaxa yani cafwi iyo musaamaxadiina wuu ku xeeldheeranaya waidaa farixa hadduu farxo qada wuu laabayay nebigu darfahu indhihiisuu laabayay hoos waxay qorayaan waidaa fazica hadduu argagaxo qadawuu laabayay nebigu salawaatuullahi wasalaamu calayhi darfahu indhihiisuu laabayey oo kor ma eegayne hoos buu fiirinayay nebigu salawaatuullahi wasalaamu calayh jullu daxikihi qosalkiisa dhammaantii ama jullu dixkihi labadaba waa lagu dabdiyey jullu daxkihi qosalkiisa dhammaantii ama dixkihi qosalkiisa dhammaantii wuxuu ahaa atabasumu muusood ama dhoolla cadayn uu dhoollaha cadaynaya nebigu salawatu ullahi wasalaamu caleyh afka ma kala waaxayn laakiin waa qaalibka sida uu u badnaayo mararka qaarkood arrimaha aakhiro iyo marka uu nebigu ummadda uga sheekaynayo dhoollihiisa ama gawsuhu way muuqan jireen jullu daxkihii qosolkiisa dhammaantii wuxuu ahaa atabasumu dhoolla cadayn buu ahaa yafturu wuu ka faydayey nebigu salawaatuullahi wasalaamu caleyh ilkihiisa can mili xabi lqamaami daruurta xabadeedoo kale waxaad moodo ayuu ka faydaya maxaa loo jeeda cirka waxaa ka soo dhaca baraf yaryaroo dhagaxa aad moodo markuu nebigu bishmaha uu kala qaado maxaa muuqanaya ilkihii baa muuqanaya ilka cad oo saafiya oo barafka daruurta ka soo dhacaya aad moodo oo nebigu markuu bishmaha ilkihii uu ka faydo oo afka uu kala qaado ayaa muuqanayay nabiga salawaatu ulahi wasalaamu calayh yafturu wuxuu ka faydayay nebigu can mili xabi lhamaami daruurta xabadeedoo kale waxaad moodo ayuu nebigu salawaatu ulahi wasalaamu caleyh ilkihiisa uu ka faydeeyey xadiiska waynu soo marnay waxaynu ku soo marnay raqamkii lixaad miyuu raqamkii lixaad laakiin siyaadaadkan wuu soo celiyey baabu maa jaaa fii daxiki rasuuli lahi sal allau aleh wasalam wuxuu baab yahay wixii ku yimi nebi maxamed sal allau aleh wasalam qosalkiisii xadaana axmed ibnu maniic albaqawi qaala xadaana cabaad ibnu lcawaam axmed ibnu maniic albaqawi in badan baynu soo marnay cabaad ibnu cawaam alkilaabi waa iqatun min asxaabi kutubi sita abaa sahl alwaasidi baa lagu kunyeeya ahbaranaa alxajaaj ibni ardaa ninkani waa saduuqun kaiiru lkhada wtadliis waa nin daciifa can simaak ibnu xarbin simaak ibnu xarbin waa nin iqa ah laakiin waxaanu riwaayatuhu can cikrima waa mudariba can jaabir bni samura radi allahu canhu qaal kaana waxaa ahaa fii saaqi rasuulillaahi sal alla aleh wasalam nebi maxamed dhudhunkiisa ama tagoogadiisa waxaa ku sugnaa xumuushatun hilibyari baa ku sugnaa yacni dhudhunka nebi maxamed oo hilib weyni uu saaran yahay maanu ahayn mid caatoo dhuubanna maanu ahayn meel dhexaad qurux badan buu ahaa nebigu salawatu ullahi wasalaamu kaana waxaa ahaa fi saaqi rasuulilahi sal alla aleh wasalam maxamed dhudhunkiisa waxaa ku sugnaa xumuushatun yani hilibyari baa ku sugnaa wa kaana wuxuu a nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh laa yadxaku midkaan qoslin ilaa tabasuman inuu muusoonayo ama dhoola caddaynayo mooye ma qosli jira nebigu salawatu ullahi wasalaamu caleyh fa kuntu waxaan ahaa buu raawigii nadartu markaan fiiriyo ilayhi xaggiisa qultu waxaan odhanayay akxalu lcaynayni labada indhood wuu kuulan yahay qaab abuurka nebi maxamed ilaahay u abuuray markaan fiiriyo anigu waxaan is odhan jiray wuu indhakuulan yaho indhakuul buu soo marsaday nebiga walaysa ma ahayn biakxala mid soo indhakuushayna ma ahayn waa abuur ilaahay subxaana wa tacaala nebiga uu abuuray salawaatu rabbi wasalaamu calayhim xadiiska marka sanadkiisa ninkaasaa ku jira <clears throat> qaala alimaam raximah llahu tacaala xadaana qutaybata ibnu saciid abu raja albaqlaani yani jamaacadoo dhan baa wax ka warinaya maa cada bni maaja ibni maaja wuxuu kaga waraya biwaasida xadaana ibni lahiica cabdilaahi ibnu lahiica ikhtilaad baa ku dhacay markii kutubta ay ka gubatay laakiin riwaayatu cabaadila iyo qutayba waa la tasxiixiya can cabdilaahi bni lmuqiira can cabdilaahi bni alxaaris ibni jasin qaala wuxuu yidhi maa ra'aytu maanan arag axadan ruuxoo agsara ka badan tabasuman xagga muusoodka iyo dhoollacadaynta min rasuulilahi sal allau aleh wasalam rasuulka ilaahay ruux ka dhoollacadayn badan oo ka muusood badan ma arag qofka marka uu hadiyo goor uu faraxsan yahay farxaddaasi waa tilmaan ka turjumaysa soo dhowaynta uu u hayo nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh khalqiga uu u hayo laakiin nin ruux hadduu weji macbuus yahay salaamu calaykum marka layaha wacalaykum asalaam qofkii muxuu odhanaya kan waa lamagalaan ha isku gelin buu odhanaya kan waa lamagaan ha isku gelin xadaana axmed ibnu khalid alkhalaal qaala xadaana yaxya ibnu isxaaq asaylaxiini xadaana lays ibnu sacad alfahmi can yasiid ibni abi xabiibin can cabdilahi bni alxaris ibni jasin qaal wuxuu yidhi maa kaana maanu ahayn daxiku rasuuli illaahi sal alla aleh wasalam nebi maxamed qosolkiisu maanu ahayn ilaa tabasuman muusood ama inuu dhoolla caddeeyo mooyaane maan ahayn hadduu nebi maxamed qoslayo wuu muusoon jiray wuu dhoolla caddayn jiray laakiin axaadiista kale si aynu u waafajinno waa xaaladda aqlabka iyo sida nebi maxamed u badnaa mararka qaarkood markuu wax uu la yaabo u arko ama xaalad jannada iyo naarta jannada ku saabsan u arko wuu qoslaya nebigu salawatullahi wasalam caleh sida inoo iman doonto qaal abu ciisa wuxuu yidhi hada xadiiu ariib ay aciif min xadiii leys bnu sacd laakiin xadiisku waa shawaahid kaluu leeyahay waana aiixu lalbaniyu raximah llahu tacala fi saxiixi sunan tirmidi qaala alimaamu raximah llahu tacaala xadaana abu camaar alxusayn bnu xuraysin xusayn bnu xurays waynu soo marnay alkhusaaci abu camaar almarwasi waa iqat min alcaashira akhraja canhu shaykhan waasxaabi sunan larbaca ma cada bni maaja xadaana wakiic bn jaraax ibnu maliix aru'aasi qaala xadaana acmash sulaymaan bn mihraan alacmash can macruur bni suwaydin can abi dar macruur ibnu suwayd alsadi abu umayata alkuufi waa iqatun ahraja xadiisahu min asxaabi kutubi it qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu lahi sal alla aleh waslem rasuulka ilaahi wuxuu yidhi innii anigu la aclamu waxaan ogahay awala rajulin yani ninkii ugu horeeyey yani midka ugu horeeya ninka ugu horeeya yadkhulu ljannata jannada gelayaan oga wa aakhiru rajulin ninka ugu dambeeyo yakhruju ka soo baxaya min annaari naarta kasoo baxayaan oga yu'taa waxaa lala imaanayaa maalinka qiyaame birajuli baa lala imaanayaa yowma alqiyaamati maalinka qiyaame fa yuqaalu markaasaa loo odhanayaa acriduu calayhi usoo soo bandhiga ayaa la odhanayaa siqaara dunuubihi dembiyaashiisii kuwii yaryaraa ile qiyaamada ruux walba wixii uu sameeyey buu ilaahay subxaana wa tacaala agtiisa maxkamadda caadilka uu la kulmay wawajaduu maa camiluu xaadiran wala yadlimu rabbuka axada waata ilaa leeya subxana wa tacaala marka dunuubtii yaryaraydee uu galay gefafkii uu galay u soo bandhiga ilaahay odhanaya wayuhaba'u waxaa laga qarinayaa canhu xaggiisa kibaaruhaa kuwii waaweynaa dunuubtii waaweynaa uu galay baa laga qarinaya ayib fa yuqaalu lahu waxaa loo odhanayaa camilta waxaad samaysay yowma kada maalinkii noocaasa waxaad samaysay kada wa kada sidaa iyo sidaasaad samaysay walxaal huwa isaguna muqirun mid yacni qirsan dembiyada uu yahay oo laa yunkiru aan inkirayn walxaal huwa isaguna mushfiqun mid ka cabsanaya uu yahay min kibaarihaa dembiyada kuwoodii waaweynaa ka baqaya marka sibay dhaantaa sooma siba sibay dhaantaa wuxuu leeyahay ilaahayna subxaana wa tacaala waxba laguma inkiri karo malaa'ig buu alle subxaana wa tacaala u diyaarsaday garbahaaga malaa'ig baa saarnayd kiraaman kaatibiina yaclamuuna maa tafcaluun maa yalfidu min qowlin ila ladayhi raqiibun catiid haddii marka kuwii waaweynaaba aanu meesha ku arkaynoo dembiyadii iyo gafafkii yaryaraa loo soo bandhigay yani markaa wuu qirsan yahay wuxuu isleeyahy bal horta intan ilaahu kuwii waaweynaha igu soo saaray intan ha laygu soo saaro fa yuqaalu waxaa loo odhanayaa ucduhu siiya baa loo odhanayaa makaana kulla sayi'atin xumaan kastoo uu galay booskeedii waxaad siisaan oo camilha uu shaqeeyey xasanatan wanaag ugu bedela waa sida ilahay leeya ilaa man taaba wa aamana wacamila camalan saalixan fa ulaa'ika yubadilu allaahu sayi'aatihim xasanaat gifafkii uu galay xumaan kastoo uu galay booskeedii waxaad ugu beddeshaan xasanaad iyo wanaag ugu bedela baa ilah leeya subxana watacaala haddii kuu markii la yidhi xasanaad iyo wanaag lagu bedelo bini aadan maxaad ka taqaanaa bini aadamku waa indha kugaraadiya muuqaalka markaa hor yaalluunbuu la caqli yahay waxaa u muuqatay markii hore kuwan waaweyn wuu ka cabsanaya lagu soo saaro hadda marka haddii la yidhi xasanaad baa lagu bedelaya kuwa waaweyn lafteeda waa inuu sheega kuwa waaweynaa lafteedii waa inuu sheega ilaahu dembiyo ka waaweyn baan galayn kuwa laftooda maa la ii bedelo ayib fa yaquulu markaasuu odhanayaa ina liya waxaa ii sugnaaday dunuuban dunuub ii sugnaaday maa araaha haahuna halkan aanan ku arkayn dembiye waaweynoo aanii muuqan baa jira ilaahayow qaala abudarbaa wuxuu yidhi falaqad ra'aytu waxaan arkay xaqiiqe ah rasuululahi sal alla aleh wasalam rasuulka ilaahay baan arkay oo daxika qoslay xataa badat nawaajiduhu ilaa micyihiisa ama gowsihiisu ay muuqdeen nebigu salawatullahi wasalaamu caleyh wuxuu ku qoslay addoonkaasi markii hore wuu cabsanayay haddana wuxuu leeyahy dembiyadii waaweynaa ilaahu ha ii bedelo ajar ha la iigu bedelo xadaana axmed ibnu maniic albaqawi qaala xadaana mucaawiya ibnu camr qaala xadaana zaa'ida ibnu qudaama asaqafi can bayaan ibni bishrin can qays bni abi xaasimin can jariir bni cabdillaah qaale wuxuu yidhi maa xajabanii ima xijaabin rasuululahi sal allau aleh wasalam rasuulka ilaahay mundu aslamtu intii aan islaamay walaa ra'aanii ima arag nebigu salawaatu ulahi wasalaamu calayh ilaa daxika wuu ii qoslayay nebigu salawatu ulahi wasalaamu ima xijaabin maxaa loo jeedaa nebi maxamed intaan ku soo beegmay sug oo joog ima odhan waardiye uu samaystay oo yidhi istaagoo yani halkan istaagnama jir maa xajabanii rasuululahi sal allau aleh wasalam nabi maxamed joog iyo istaag ima odhanoo ima xijaabin mundu aslamtu intii aan soo islaamay walaa ra'aanii ima arag nebigu salawatulahi wasalaamu aleyh ilaa daxika wuu qoslayey nebigu salawatulahi wasalaamu aleyh wuu ii qoslayey wuu isoo dhoweynayay bukhaari iyo muslim abu daa'uud iyo tirmidi ibnu maaja ayaa warinaya qala alimaamu raximah allahu tacaala xadaana axmed ibnu maniic albaqawi qaala xadaana mucaawiya ibnu camr xadaana sa'ida ibnu qudaama can ismaaciil bni abi khaalidin can qays bni abi xaasimin can jariir bni cabdilaahi albajali qaale wuxuu yidhi maa xajabanii rasuulu lahi sal allau aleh wasalam rasuulka ilaahay ima xijaabin walaa ra'anii ima arag nebigu sal allau aleh wasalam mundu aslamtu intii aan islaamay ilaa tabasama wuu ii dhoolacdaynaya wuu ii muusoonaya waa qaab soo dhoweyna oo nebi maxamed salawatu ulahi wasalaamu calayhi saxaabigan uu usoo dhoweynaya waxay kutusaysaa marka dhaqan wanaagga nebi moxamed salawaatu ullahi wasalaamu caleyh ilaahay uu ku ammaanay saxaabaduna ridwaanullaahi calayhim inay ficil ahaan ula kulmeen ilaa ilaahay nebiga markuu la hadlayay wuxuu yidhi innaka la calaa khuluqin cadiim baa la yidhi wa tacala xadaana hanaadi bnu sariy abu sariy alkuufi qaala xadaana abu mucaawiya moxamed bnu qaasim adariir can ilacmash sulaymaan ibni mihraan alacmash can ibraahim bni yasiid annakhaci can cabidata salmaani caabidat asalmaani waa iqatun faqiihun mukhadran aslama qabla wafaati nabiyi sal alla aleh wasalam bisanatayn laba sano ka hor intaan nebiga la oofsan ayuu islaamay ahraja canhu xadiisahu asxaabi lkutubi sita can cabdilaahi bni mascuudin qaal wuxuu yihi qaala rasuulu lahi sal alla aleh wasalam rasuulka ilahi wuxuu yidhi innii anigu la acrifu waxaan garanayaa aakhira ahli nnaari ahlu naarka midka ugu dambeeya khuruujan xagga soo bixitaanka intii ilaahay naar u qadaray meeshooday ku jirayaan laakiin intii ilaahay ugu talagalay in la soo jafjafoo laga soo saaro ruuxa ugu dambeeyaan garanaya rajulu nin weeye yakhruju ka soo baxaya minhaa naarta xaggeeda zaxfan isagoo gurguuranayo dabada ku siqayu ka soo baxay fa yuqaalu lahu waxaa loo odhanayaa indaliq bax oo fadkhul iljannata jannada gal warkacoo jannada gal baa la odhanaya ayib markuu jannadii uu tago oo albaabadii jannada laga furo muuqaalka u muuqanayaa wuxuu noqonayaa jannadii waaba buuxdaab war xagaad ka gasha bini aadan waa kaas oo naar buuba ku jiray haddii naartii laga soo saaray oo lugaha looga soo saaray oo ilaahay subxana watacaala ka soo samata bixiyey isku dhex tuur dadko isku ciriiri meesha gudaha gal jannadii ma buuxsamayseen biniaadamka marka dabci waxaa ku abuuran waxa la yidhaahdo lahaansho aniga aniga anaa baahan anaa mamman anaa kana fayadhabu yadhabu wuu tegayaa liyadkhula inuu galo jannadii fayajidu nnaasa buu helaya qad ahaduu iyagoo qaatay almanaasila boosaskii ruux waliba isagoo booskiisii degay oo qaatay buu tegay soo laabanaya ilahay buu ku soo laabanaya fayaquulu wuxuu odhanayaa yaa rabbi rabbigayow qad akhada annaasu dadkii way qaateen almanaasila boosaskii boosaskii jannadoo dhani waa buuxaan xaggee gala lahu waxaa loo odhanaya atadkuru zamaana wakhtigii ma xusuusan tahay alladii kaasoo kunta aad ahayd fiihi ay fi dunya adduunyada aad ku sugnayd wakhtigii adduunyada aad ku sugnayd ma xusuusan tahay maxaa loo xusuusinaya adduunyada lagu yaqaanaa guryaha iyo boosaska iyo deegaanku inuu buuxsamo oo ruuxii uu ka buuxsama aanu meel helin laakiin jannadan iyo alle subxaana wa tacaala acdadtu licibaadihi asaalixiin maa laa caynun ra'at walaa udunun samicat walaa khatara calaa qalbi bashar jannadu marka muuqaal ahaan waa ka duwan tahay qaabkeedu waa ka duwan tahay fa yaquulu wuxuu odhanayaa nacam haa waa xusuusanahay rabbigeeu fa yuqaalu lahu waxaa loo odhanayaa tamanaa wax dalab ilaahay subxaana wa tacaala wax codsigaaga iyo baahidaada ilaahay u bandhigo qaale wuxuu yidhi fayatamanaa markaasuu tamaniyaya waxaa iyo waxaa halaysiiyo kaa halaysiiyo kaa halaysiiyo fa yuqaalu lahu markaasaabaa loo odhanayaa fa inna laka waxaad leedahay alladii baad leedahay tamanayta aad dalbatay iyo wa casharata adcaafi dunya iyo adduunyada toban labanlaabkeeda adduunyadii iyo toban labanlaabkeeda nicmo iyo barwaaqo u dhigantaad leedahay hadde waa miskiinkii shalay naarta laga soo saaray sooma qaale wuxuu yidhi fa yaquulu markaasuu odhanaya ataskharu biya wa anta almalik miyaad igu jeesyeesaysaa adigoo boqora allo riwaayadda yani markaa saxiixaynka waxay leedahay la askharu bika walakin calaa maa aquulu laqaadir maya kugu jeesjeesi maaye waxaan leeyahay inaan kuu hibeeyo kugu deeqo waan awoodaa aaaataru biya miyaad igu jeesjeesaysaa allow wa anta almeliku adigoo boqora qaala wuxuu idhi laqad ra'aytu waxaan arkay rasuulalahi sal alay waslam rasuulka ilaahi oo daxika qoslay xataa badat nawaajiduhu ilaa micyihiisi iyo gowsihiisii ay muuqdeen maxaynu isku waafajinnay xaaladaha aqlabka ah qosalka nebi maxamed salawatullahi wasalaamu caleyh muxuu ahaa tabasum iyo dhoolla caddayn buu ahaa laakiin marka arimaha aakhiro iyo jannada iyo waxyaabaha cajaa'ibta dooda addoommada iyo rabbigood dhex maraysa u arko mararka qaarkood nebigu salawatullahi wasalaamu caleyh waa qoslayey qala alimaamu raximah llahu tacaala xadaana qutaybat bnu saciidin abraja albaqlani qala xadaana abulaxws salam ibnu sulaymin can abi isxaaq camr bni cabdillaahi alhamadani can caliy bni rabicata qaala wuxuu yidhi shahidtu caliyan cali baan xaadiray oo goobjoogaha radia allaahu canhu oo uutiya loo keenay bidaabatin daabadiyo gaadiid baa loo keenay liyarkabaha inuu fuulo falammaa wadaca markuu dejiyey rijlahu lugtiisii fi rikaabi koorihii yani gaadiidka lagu fuulayay ayuu qaal wuxuu yidhi bismi illaah alle magaciisaan ku bilaabaynaa ficilkan iyo falkan aan samaynayn kaalmaysi iyo barakaysi iyo cuskasho alle magaciisa aan cuskanayn falama stawaa markuu ku ekaaday calaa dahriha gaadiidkii dhabarkeedii markuu ku ekaaday qaala wuxuu yidhi alxamdu lilaah mahad dhammaanteed ilaahaybaa iska leh laamtaasaa laamulmulkiya ama laamtu waa istiqraaqoo mahad dhammaanteed ilaahaybaa iska leh ama waa laamulmulkiyo isagaa mulkiyey ayb uma qaala wuxuu yidhi cali wuxuu yidhi subxaana aladii subxaana waxaa nasahan oo dhimanaansho iyo nusqaanoo dhan ka nasahan alladii macbuudkii baa ka nasahan sahara lanaa noo sakhiray haada kan wamaa kunnaa maan ahayn lahu isaga muqriniina kuwa kara wa innaa annaguna ilaa rabbinaa rabbigayo xaggiisa lamunqalibuuna kuwa u gadoomayaanuna uma qaala wuxuu yidhi alxamdu lilaahi alaaan wallaahu akbar alaaan ayuu yidhi subxaanaka nasahnaantaadae allow innii anigu dalamtu waxaan dulmiyey nafsii nafsadayda ee faqfir lii ii dembidhaaf fa inahu laa yakfiru dunuuba dembiyaasha ma dhaafo ilaa anta adiga mooyaane uma daxika wuu qoslay cali markuu intaa yidhi faqultu waxaan idhi buu leeyahy yaa odhanay caliy bni rabiica oo cali bni abidaalib ka warinaya wuxuu leeyahay cali baan su'aal min ayi shayin daxikta yaa amiira almu'miniin shaygee baad ku qososhay amiirkii mu'miniinto adkaar iyo awraad baad akhriyaysay qosolkan yani markaa maxaa keenay qaale wuxuu yidhi ra'aytu rasuulalahi sal allau aleh wasalam baan arkay oo sanaca sameeyey kamaa sanactu sidaan sameeyey uma daxika waa qoslay qosolkan waxaan kaga danaynayaa walakum fii rasuuli uswatun xasana nebi maxamedoo sida falka aan sameeyey sameeyey baan arkay saxaabada waxyaabaha la yaab kale nebi maxamed salawaatu ullahi wasalaamu caleyh wax kasta oo noloshiisa ay ku arkaan inay koobeeyaan oo sameeyaan oo ku daydaan yacni marka ayay samaynayeen faqultu waxaan idhi min ayi shayin shaygeeba daxigta aad ku qosashay yaa rasuulallah rasuulka ilaahay qaala wuxuu idhi ina rabbaka rabbigaa la yacjabu wuxuu la yaabaa min cabdihi addoonkiisa idaa qaala markuu yaha rabbi qfir lii rabbiyow ii dembi dhaaf dunuubii dembiyaashayda iyo gafafkayga allow ii dhaaf yaclamu xaaluu og yahay annahu shaanigu inuu yahay laa yakfiru dunuuba dembiyaasha inaanu dhaafin axadun ruuxoo hayrii aniga qayrkay ah yani axadun hayrahu axad alle subxaana watacaala hayrkii ah nusqooyinku siday u kala duwan yihiin xadiisku marka wuxuu tilmaamayaa imaamku masalada u soo deliishaday oo ah nebi moxamed salawaatu ullahi wasalaamu caleyh qosolkiisii ayib waxaa kaloo xadiiska laga qaadanaya iyadana sifaadka iyo tilmaamaha ilaahay lagu tilmaamay inaan la ta'wiilina sideeda loo daayo maxaa lagu tilmaamay ina rabbaka rabbi wuxuu la yaabaa adoonkiisu la yaaba cajabka rabbi iyo faraxiisa iyo tilmaamahan marka la tilmaamayo waa cajabun yaliiqu bijalaalihi waa mid isaga u cuntama alle subxaana wa tacaala laakiin innagu ma ta'wiilinayno nebi maxamed salawaat ullaahi wasalaamu calayh oo ilaahay waxyiga uu u soo dhiibay ayaa sidaa noogu sheegay siduu noogu sheegay baan noo qaadanay faraxuna waa sidaasi leeg waladii nafsii biyadihi low lam tudnibu ladahab allahu bikum walaja'a biqowmin yudnibuuna fayastakfiruuna allaha fayakfiru lahum haddaydaan dembaabayn bini aadam baa tihiin kullu bani aadam khataa wa khayru lkhataa'iina tawaabuun dhaqanka muminiinta ilaahay ku ammaanayna waxa weeye waladiina idaa facaluu faaxishatan aw dalamuu anfusahum dakaruu llaha fastakfaruu lidunuubihim waman yakfiru dunuuba ila allah walam yusiruu cala ma facaluu wahum yaclamuun iimaankiisu ma xooganaa ruuxa dembiga iyo macaasida kusii adkaysta tirmidi iyo imaam axmed iyo xaakim iyo bayhaqi iyo keyrkood baa warinaya xadiiska waana xadiis saxiix xadaana muxamed ibnu bashaar waa bindar qaala xadaana muxamed ibnu cabdilaahi alansaari xadaana ibnu cawn cabdulahi ibnu cawn oo marar badan yani markaa aynu soo marnay cabdulaahi bni cawn ibni ardaban abu cawn albasri ayaa la yidhaahdaa ayuub ibni abi tamiimat asakhtiyaani bay aqraan ahaayeen dhanka cilmiga iyo camalka iyo dadaba can muxamed ibni muxamed ibn lswad can caamir bni sacd bni abi waqaas qaal wuxuu ihi qaala sacd bn sacd baa wuxuu idhi laqad ra'aytu waxaan arkay xaqiiqe ah rasuululahi sal alla aleh wasalam rasuulka ilaahi daxika qoslay yowma alkhandaqi maalinkii khandaq nebigo qoslay baan arkay xataa badat ilaa ay muuqatay nawaajiduhu micyihiisu ilaa ay muuqdeen ama gowsihiisa nebiga sal alla aleh wasalam qaala wuxuu yidhi qultu waxaan idhi kayfa yani kayfa daxiku nebiyi sal alla aleh wasalam nebi maxamed qosolkiisu sidee buu ahaa muxuu ku qoslay qaala wuxuu yidhi kaana rajulu ninbaa wuxuu ahaa macahu la jirkiisa waxaa ahaa tursun ninbaa wuxuu sitay gaashaan yani markaa uu ku gabado oo wejigiisa uu ku difaaco wa kaana sacdun sacd bn abi waqaasna wuxuu ahaa raamiyan nin shiishlow ah yani dhug leh xagga yani ganitaanka dadka la hela shiishka meeshay tooganayeen la hela ayaa la marka nin raamiya oo shiishyahana oo dhugtan ah yani ayuu wuxuu marka waxaan idhi wa kaana wuxuu a ninkaasi yaquulu ki yidhaahda kada wa kada bitursi kada saas yani wejigu ayuu ku qarqarinaya gaashaankiibu markaa ku gagabanaya isagaa kuu fasiraya yuqadii wuxuu ku daboolayey gaashaankii wuxuu ku daboolayay maxay jabhatahu wejigiisuu ku daboolayay fa nazaca wuu siibay lahu sacdun sacad baa siibay bisahmin leeb sacad baa leebu la baxay falamaa rafaca markuu kor uga qaaday ra'sahu madaxiisa ayuu ramaahu leebkii ku gaday meesha waa laysgaadaya mogta shiishka ninka yaqaana leebka iyo warmaha lagu dagaalamaya waxaa jira gaashaan iyo tuwax layskaga difaacay waxaan hadda booliiska iyo kuwa mudaharaadka la dagaalama ay qaataan baa fahmi kartaan hadda ku beegaan wejigooda ku beegaan ilbiriqsiga marka wejigiisa hal mar uu ka duway buu ninka tooganaya markaa uu jaaniska ka faa'idaysanaya fanazaca wuu siibay lahu isaga sacdun sacad baa ula baxay bisahmin leeb falamma rafaca markuu kor uga qaaday ra'sahu madaxiisa gaashaankii ayuu ramaahu ku gamay falam yukhdi' maanu gefin haadihi midaan oo wejiga ah minhu ay min sahmi leebkii lamaanu gefin halkaa wejiguu kaga dhuftay saa uga duwayba sacad waa toogtay halkaasuu kaga dhuftay wejiga falam yukhdi maanu gefin haadihi midaanu jabhad iyo wejiga minhu ay min asahmi leebkii yacni wuxuu jeeda haadihi markuu leeyahay jabhatahu wejigiisa wanqalaba arajulu ninkiibaa isdabagediyey halkaa markii lagaga dhuftay gadaal gadaal buu dhacay kadibna lugtuu taagay washaala wuu taagay birijlihi lugtiisa ayuu taagay fadaxika nebiyu sal alla aleh wasalam nebigu waa ku qoslay xataa badat nawaajiduhu ilaa ay micyihiisu ay muuqdeen wuxuu nebigu ku qoslayaa ninkan gaalka ah sida uu yani gaashaanka ugu gabanayay iyo jaaniska ilaahay subxaana watacaala sacd ibni abi waqaas uu siiyey iyo ninkii duulaanka ahayee cadowga ilaahay ahaa daqiiqad ka baxdi sida uu isu bedelay ee markaa u dhaxay qultu waxaan idhi buu yidhi min ayi daxikin yacnii muxuu ku qoslay nebigu ma ninka la dhacay buu ku qoslay qaal wuxuu min ficlihi birajuli ay min ficli sacad sacad falkiisa uu ku sameeyey birajuli ninka uu ku sameeyey iyo jaaniskuu ka helay buu nebigu sal alla ku qoslay xadiiska marka waxaa ku jira maxamed ibnu maxamed ibnu aswad oo mastuurulxaal ah ayaa ku jira shawaahid kalena in lagu taxsiiniyo waa dhici karta riwaayad iyo isaga la midana waxay ku sugan tahay fii saxiixi muslim laakiin sheekhu wuu daciifinaya ku daciifinaya ninkaas qaala alimaamu raximah llahu tacaala baabu maa jaaa fi sifati minsaxi rasuuli lahi sal alla aleh wasalam wuxuu baabu yahay nebi moxamed sal alla aleh wasalam kaftankiisii ummadda ma la kaftami jiray hadduu kaftamayo see u kaftami jiray annaga kaftankeennu waa cay soo maha soomaalidu hadday yidhahaan waa kaftamaynaa waa layscaay kadibna hilibkay aad u cunaan oo dagaal qanjaha karaaya feed marka kaftanka nebi maxamed balqaabkeebu ah xadaana maxamuud ibnu khaylaan qaala xadaana abu usama xamaad ibnu usama can shariik ibni cabdillaahi annakhaci yani sa'a xifduhu lama waliya alqada can caasim alaxwal caasim ibnu sulaymaan alaxwal can anas ibni malikin qaala wuxuu yidhi ina nebiya sal alla aleh wasalam lahu wuxuu anas ku yidhi yaa dal udunayni labadhigood low waa wiil yar waa la koolkoolinaya mugta ilma yar markaad dhigta jiido yaale waryaa dhigtan anaale buu ku haye labada indhood yaale nebigu salawatu ullahi wasalaamu caleyh marka wuxuu leeya yaadal udunayni laba dhigoodlow dadkao dhan soo laba dhigood ma leh dadkao laba dhigood bay laakiin waa koolkoolin nebigu salawatullahi wasalamu aleyh wiilkan yar uu koolkoolinayo khaadimkiisii oo la kaftamayo qaala maxamuud ibnu qaylaan baa wuxuu yidhi qaala abu usaama maxamed ibnu yacni wuxuu u jeedaa yumaasixuhu wuu la kaftamayay nebigu salawatu ulahi wasalaamu caleyh xadaana hanaad ibnu sariy abu sariy alkuufi qaala xadaana wakiic ibnu jaraax can shucbata ibn xajaaj alcataki can abitayaax abitayaax waa yasiid ibnu xumayd adubaci waa mashhuurun bikunyatih ahraja xadiisahu asxaabi lkutub sit ayib can anas ibni maalikin waxaa laga wariyey qaala wuxuu yidhi in kaana nebiyu sal alla aleh wasalam in muhafafa min asaqiila weeyo inahu arinkiiyo shanigu wuxuu yahay kaana wuxuu aha nebigu annabiyu sal alla aleh wasalam wuxuu aha la midna dheexa qoyskayaga hadiyo goor midnagu dhex jira ayuu ahaa nebigu salawatu ulahi wasalaamu caleyh xataa yaquula ilaa uu yidhahdo liahin walaal oo aniga ii sugnaaday oo saqiirin yar yaa abaa cumayrin abaa cumayrow maa facala nuqayr shimbirkii yaraa muxuu sameeyey abaa cumayrow shimbirkii yaraa sameeyey qaala abu ciisa wuxuu yihi wa fiqhu hada alxadiisi xadiiskan fiqigiisii waxaa laga qaadanaya waxaa weeye ana nebiya sal alla aleh wasalam kaana wuxuu ahaa yumaasixu mid kaftama ayuu ahaa qof weyn iyo qof yarba la kaftama wa fiihi waxaa ku jiray annahu nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh kana wuxuu kunyo u kunyeeyo kunyo u bixiyey hulaaman saqiiran wiil yar bini aadamka waxyaabaha lagu magacaabo ee carabtu ay taqaanay waa isim iyo laqab iyo kunyo laqabku waa wixii yacni naanaysi ee qofka lagu naanayso laqab baa la yidhaaha ceebna wuu ka imaan karaa wuxuu kaloo ka imaan karaa maxay madxi iyo ammaanna wuu ka imaan karaa kunyaduna waxa weey waa ruuxa ilmihiisa in loogu magac daro abufulaan la yidhaah ama ilma ha dhalo ama yaanu dhalin maxaa wiil yar buu nebigu wuxuu ku leeyahay yaa abaa cumayr maa facala nuqayr ayb faqaala lahu nebigu wuxuu ku yidhi yaa abaa cumayr abaa cumayro wa fiihi waxaa xadiiska ku sugan annahu arrinkiyo shaanigu inuu yahay laa ba'sa inaanay dhib lahayn an yucdaa in la siiyo asabiya ilmihii yaraa addayra shimir in la siiyo liyalcaba bihi si uu ugu ciyaaro haddaanu googoynayno baalasha uu ka rifayn ama tamsiil aanu ku samaynayn ilmihii yaraa shimbir in loo dhiibo inay bannaantoo uu ku ciyaaro ayaa xadiiska laga qaadanaya wainamaa qaala lahu nabiyu sal alla aleh waslm nebigu wuxuu yidhi yaa abaa cumayro abaa cumayrow maa facala nuqayru shimbirkii yaraa muxuu sameeyey liannahu kaana lahu waxaa u sugnaa nuqayrun shimbir ayaa u sugnaa yar oo yalcabu bihi uu ku ciyaaraya famaata waa dhintay shimbirkii baa dhintay faxasina alqulaamu wiilkii yaraabaa murugooday oo tiiraanyooday calayhi ay cala nuqayri shimbirkii yaraabuu u murugooday fama nebiga ayaa la kaftamay faqaal wuxuu hi yaa abaa cumayr maa facala nuqayr abaa cumayrow shimbirkii yaraa muxuu sameeyey nuqayr aaway waxay culimmadu yidhaahdeen waxay ku kutusinaysaa cumayrkan tasqiirka ah ee nebigu u isticmaalay wuxuu leeyay yaa abaa cumayr asaga laftiisu inaanu sii noolaanayn sii cimriyayna cimrigiisa iyo da'diisu ay gaaban tahay maxaad shimir uga barooranaysaa adigaabad daba socda adiga laftaadu waa ku daba jirtaaba xadaana cabaas ibn maxamed aduuri xadaana cali bn xasan ibn shaqiiq ahbarana cabdulahi bn mubaarak can usama ibn saydin alleysi can saciid bn abi saciid almaqburi can abi hurayrata qaala wuxuu idhi qaaluu waxay dhaheen yaa rasuul lahi rasuulka ilaahay ow inaka adigu tudaacibunaa waad nala kaftantaa qaala wuxuu yidhi innii anugu laa aquulu odhan maayo ilaa xaqan xaq mooyaane wax kale odhan maayo waa sax waa idinla kaftama laakiin carabkayga iyo bishmahayga waxaan xaq ahayna ka soo bixi maaya marka kaftanku waa inuu waafaqsan yahay xuduuddii shareecada oo qofkan ceebihiisa iyo iimihiisa iyo galdaloladiisa aan la raadinayn haddaad qofka iimihiisa iyo ceebihiisa aad ku sheegto waa xan sida nabigeenu salawatu llahi wasalamu aleyh tilmaam qala alimaam raximah llahu tacala xadaana qutaybata ibnu saciid abu raja albaqlani xadaana khalid bnu cabdillaah alwaasidi can xumayd bni abi xumayd aطawiil can anas bni malikin ana rajulan ninbaa istaxmala rasuula اllahi sal اllau aleh wasalam rasuulka ilaahay buu gaadiid weydiistay istaxmala yani dalaba wuxuu yani ka dalbay alxamlu in la xambaaro oo gaadiid la siiyo ayuu ka dalbay marka istaxmala rasuul lahi sal aleh waslam rasuulka ilahi buu gaadiid weydiistay faqaala nebigu wuxuu idhi innii xaamiluka waxaan kugu xambaarayaa calaa waladi naaqatin hal ilmaheed baan kugu xambaarayaa waa sarbeeb hal ilmaheed baan kugu xambaaraya maxaa loo jeedaa neef geelaan ku siinayaa waay laakiin muuqaalka guud maxaa loo qaadanayaa erayga waxaa loo qaadanaya nirig baan ku siinaya haddee nirig muxuu ku falayaa gaadiid mau noqonaysaa ninka asagu macnahaasuu fahmay nebi maxamedna wuu la kaftamayaayo wuxuu idhi hal ilmaheed baan kugu xambaaray geeloo dhan yaa dhalay halbaadhashay soo maa halbaadhashay faqaal wuxuu idhi yaa rasuula rasuulka ilaahiow maa asnacu maxaan ku samaynayaa biwaladi naaqa hal ilmaheed maxaan ku samaynayaa nirid yar ama rati oo qurbaca ah muxuu ii tarayaa rasuulka ilaahayow faqaala rasuulu lahi sal alla aleh wuxuu yidhi wahal talidu libila geela miyay dhashaa ila nuuqu hal mooyaane oo geelu ama ha weynaado ama ha yaraadee xaguu ka yimi halunbuu ka marka waa kaftan uu nebigu la kaftamay hadal macnihiisa iyo muuqaalka guud marka laga fiiriyo si u muuqanaya nebiguna xaq ahaan uula jeedo ficlan waana xaqo yani geela waxaa dhala uun geelunbaa dhala sooma geelunbaa dhala laakiin nebiga salawatulahi wasalaamu aleyh ninkan qaab hal xiraalo oo kale ah ayuu kelmadda u weydiiyey nabigu salawatu ulahi wasalaamu calayh imaam axmed bukhaari fi ladab lmufrad abu daud tirmidi bayhaqi baqawi iyo keyrkood baa warinaya waana xadii saxiixa qaala alimaamu raximah llahu tacaala xadaana isxaaq ibnu mansuur alkawsaj xadaana cabdurasaaq ibnu hamaam asancaani qala xadaana macmar ibnu rashid can saabit ibnu aslam albunani can anas bni maliki radi allahu ana rajula nin oo min ahli lbaadiyati reer baadiyaha ka mida kaana ismuhu magiciisu wuxuu ahaa zaahiran baa la odhan jiray wa kaana wuxuua ninkaasna yuhdii miduu hadiyeeyey ila nebiyi sal alla aleh wasalam nebiga hadiyatan hadiyad buu u keeni jiray min albaadiyati baadiyaha uuga keeno baadiyaha markuu tago waxyaabo hadiyaduu nebi maxamed u soo qaadi jiray fa yujahisuhu nebiyu sal alla aleh wasalam nebiguna wuxuu u diyaarin jiray ida araada markuu doonayo an yakhruja inuu baxo baadiyihii uu ku laabto ayaa nebiguna hadiyad u diyaarin jiray maxaa yeelay nebigu hadiyadda wuu ka abaalgudi jiray faqaala nebiyu sal alla alay waslm nebigu wuxuu yidhi ninka saahir la yidhaahdo baadiyatunaa baadiyahayagii waaye wa naxnu anaguna xaadiruuhu magaaladiisii baan nahay magaalo iyo baadiya maxaa lagu yaqaanaa wax isdhaafsi bini aadamka sideedaba bini aadamka waxaa qanciya gacmo isdhaafa laakiin haddii gacantaadu xiran tahay khalqigana aad ka sugayso inay ku gacanta ay kuu furnaadaan taasi suurtagal noqon mayso nebigu marka wuxuu dhaqan u lahaa qof kasta oo hadiyadu keena wuu uga abaalgudi jiray rasuulku salawatullahi wasalaam caleh marka zaahir ninka la yidhaahdaa waa baadiyahayagii yagiiyo wanaxnu xaadiruuhu annaguna magaaladiisii baanunah wa kaana rasuulu lahi sal la aleh waslam wuxuu ahaa yuxibuhu ninkaa mid jecel wa kaana wuxuu ahaa nin ninkaasoo damiiman nin foolxun ah xagga muuqaalka iyo suurada marka la eego nin foolxun buu ah laakiin in allaha laa yanduru ilaa suwarikum walaa ila ajsaamikum walaakin yanduru ilaa quluubikum wa acmaalikum ilaahay suuraddiinnan kore iyo muuqaalkiinnu siduu u yaalo alla ma fiirinaya camalkiinna ayuu fiirinaya iyo qalbigiinna fa ataahu nabiyu sal alla u yimi yowman maalin buu u yimi walxaal huwa isaguna yabiicu uu gadayo mataacahu alaabtiisii uu gadayo waxtadanahu markaasuu nebigu laabtiisa uu ku dhejiyey min khalfihi yani xaggiisa dhabarkiisa gadaal intuu kaga yimi uu nebigu laabta u saaray saasuu qabtay sida loo qabto dameerada loo qabto ya ninkii baa la qabanaya ayib walxaal huwa isaguna ninkii laa yubsirhu aanu arkayn fa qaala ninkii wuxuu yidhi man haada kani waa kuma arsilnii warisii daaha ayib faltafata wuu daymooday cidda dhabarka saartay ayuu daymooday markuu fiiriyey fa carafa nabiya sal alla alih waslm nebiguu gartay fa jacala wuxuu gudagalay laa ya'lu inaanu ka gaabinayn maa alsaqa wixii uu ku dhajiyey dahrahu dhabarkiisa bisadri nebiyi sal alla aleh wasalam marba haduu gartay cidda dhabarka laabta u saartay dhabarkiisa cidda laabta ku haysa inay nebi maxamed tahay barakaysi uu ka barakaysanayuu kusii dhejiyesna oo isiri maantaad bajaanisash kusii dheji marka ayib xiina carafahu markuu gartay fa jacala nebiyu sal alla alay waslam nebigu wuxuu gudagalay la kaftamayaa nebigu yaquulu inuu leeyahay man yashtari alcabda addoonka yaa iga iibsanaya ninkan addoonka ah yaa iga iibsanaya maanaad addoon igu sheegaysaa iyo ma odhan nebigu salawatma odhan ninkiiye faqaala wuxuu yidhi yaa rasuulalahi rasuulka ilaahiow idan wallaahi ilaahay baan ku dhaartay tajidunii waxaad i helaysaa kaasidan mid raqiisa inaan ahay haddaad dhigto yacnii nin muuqaalkiis iyo qurux ahaan aan wanaagsanayn baan ahayoo qiimo jaban baa laygu gadanaya wuu kaftamaya isaga laftiisu idan wallaahi tajidunii waxaad i helaysaa kaasidan mid raqiisa qiimo jaban baa laygu gadanaya haddaad i faqaala nabiyu sal alla aleh waslm nebigu wuxuu yidhi laakin cinda allaahi lasta bikaasidiin laakiin ilaahay agtiisa raqiis kuma tihid ilahay agtiisa raqiis kuma tihid oo qaala wuxuu yidhi anta adigu cinda allaahi ilaahay agtiisa haalin mid haali ku ah ayaa tahay ilahay agtiisa haali baad ku tahay maxaa yeelay ina akramakum cinda allaahi atqaakum ilahay agtiisa muuqaalkan bini u muuqanaya aad iska ilaahay agtiisa qiimaad ku leedahay qof qiimale baa tahay qaala alimaam raximah allahu tacala xadaana cabdun ibni xumaydin qaala xadaana muscab ibn miqdaan xadaana mubaarak ibnu fadala can alxasan ibn abilxasan albasri qaala wuxuu yidhi xasan ibn abilxasan albasri baa wuxuu yidhi atat cajuusun islaan weynoo waayeela u tagtay ila nebiyi sal alla aleh wasalam nebigay u tagtay faqaalad waxay tihi yaa rasuulalah rasuulka ilaahayo udcu llaaha an yudkhilanii inuu igeliyo aljannata jannada ilaahay ii weydiiye subxana wa tacaala faqaala wuxuu yidhi yaa umma fulaan hebel hooyadiisay ina aljannata jannada laa tadkhuluhaa ma gasho cajuusun haweeney cajuusadii jannada ma gasho nebigu waa la kaftamaya u jeedaa adigoo yar oo saddex iyo soddon iyo soddon jir ah ayoo shaab ah ayaa lagu keeni laakiin muuqaalkan iyo da'dan jannada kuma gelaysa qaala wuxuu yidhi raawigii xadiiska warinaya fawallat way jeesatay haweenaydii tabkii xaalay ooyeyso waxayba mooday jannadii in laga qadiyey fa qaala wuxuu yidhi akhbiruuha uga warramo u sheega annahaa iyadu laa tadkhuluhaa inaanay jannada gelayn walxaal hiya iyadu cajuusun islaan weynu waa yeel ay tahay in allaha tacaala yaquulu alla wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala innaa annagu ansha'naahunna waannu abuurnay bini aadamkii abuurkoodii baannu amaamudnay inshaaan amaamudid baanu amaamudnay abuurkoodii baanu dib u cusboonaysiina fa jacalnaahunna waxaanu ka yeelnay dumarkii xurarcaynta iyo kuwii jannada lagu abuuray abkaaran bikrooyin baanu ka yeelnay curban kuwo rag jecel baanu ka yeelnay baa allayidhi subxaana wa tacaala oo atraaban haddana iskudaah aan kala weynayn oo laysku jaangooy jannada ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ugu talagalay addoommada mu'miniinta ahi waa martisoor ilaahay u diyaariyeyoo inay wax allaale wixii dhib adduunka ay ku soo mareen ay ku reebaan marka lama rabo in cuqdadii meeshii ay maxay ka bilaabanto xuralcaynta jannada laga helayo iyo dumarka jannada ilaahay ku diyaariyay waa isku ayni nicmooyinka jannada laga helaya waa mutanawic oo waa isku mid saa darteed wax tafaadul yani qofku uu cuqdad ku dareemo meeshii waa laga ilaaliyey axaadiistan dhammaantood waxay inoo faa'iidaynaysay nebi moxamed sala allahu caleyh wasalam kaftankiisii oo saxaabadiisa la kaftamayey oo uu kaga jawaabay rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu calayhi markay yidhaahdeen waad nala kaftantaa wuxuu rasuulku yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayhi ilaahay baan ku dhaartay wax xaqa mooye wax kale kuma hadlo weyy qaala alimaamu raximah llahu tacaala baabu ma jaءa fi sifati kalaami rasuuli اllahi sal اllau alيh wasalam fi shicri baabuya wuxuu ku yimi nebi moxamed salawaatu ullahi wasalaamu caleyh hadalkiisi iyo sifadiisa tilmaantii gabayga nebi moxamed salawaatu ullahi wasalaamu calayhi inuu soo deliishado oo halkudheg uu yani markaa uu ka dhigto wixii ku yimi xadaana cali bnu xujr asacdi qaala xadaana shariik bnu cabdillaahi annakhaci can ilmiqdaami bni shurayxin can abiihi shurayx alhani can caaisha radi allahu canha qaalad waxay tidhi qiila laha waxaa luu yii qaala wuxuu yidhi shurayx alhani baa wuxuu yidhi qiila laha waxaa caaisha loo yidhi hal kaana nebiyu sal alla aleh wasalam nebigu ma aha yatamaalu yacni mid soo istijhaadsada mid halkudheg ka dhigtoo ku halqabsada ma aha nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh bishayin shay oo min ashicri gabayga ka mid ah shay gabayga ka mida nebi maxamed halkudhig ma ka dhigan jira maku halqabsan jira qaalad waxay tidhi kaana wuxuu ahaa nebigu sala allah caleh wasalam yatamaalu mid halkudhig ka dhigtaa oo soo istishaadsadaa bishicri bni rawaaxa cabdilaahi bni rawaaxa shicirkiisa iyo gabaygiisa wayatamasalu wuxuu soo istishaadsan jiray nebigu halkudhig iyo halqabsi uu ka dhigan jiray aydan mar labaad yani shucaro kale wayaquulu wuxuu odhan jiray waya'tiika bilahbaari maa lam tusawidi satubdii laka alayaamu maa kunta jaahila maalmuhu waxay kuu muujinayaan wixii aad jaahilka ka ahayd bay kuu muujinayaan waya'tiika waxaa kuula imaanaya bilahbaari ahbaartii man cid baa kuula imaanaysa lam tusawid aadan sahay siininoo adigu aadan xoolo ku bixin ahbaarta ayaa kuu keenaya midaadan sahay siinin oo aadan xoolo ku bixin b b saacad ku warramaysa yaa u dirsaday maxay ahayd tii kale maraykanka ah, fos america v o baa kuu warramaysa yaa u dirsaday nin baa qaaradaha adduunka kaaga soo warramaya wayaatiika wuu kuula bil bilahbaari ahbaartii buu kuu keenaya ma lam tusawidii midaadan sahay siin baa ahbaartii warkii kuu keenaya waliba nebi maxamed beydkan wuxuu soo deliishan jiray halkudheg iyo halqabsi wuxuu ka dhigan jiray marka yacnii cid intuu diro warkii uu ka sugay xoogaa uu yaro raago wuxuu odhan jiray wayaatiika bialahbaari maa lam tusawidi xadaana moxamed ibnu bashaar qaala xadaana cabdiraxmaan ibnu mahdi xadaana sufyaan athawri can cabdilmalik ibni cumayr xadaana abu salma ibn cabdiraxmaan ibn cawf azuhri can abi hurayrata radi allahu canhu anahu qaal qaala rasuulu lahi sal alay waslam nebigu wuxuu yidhi ina asdaqa kalimatin weedh midda ugu run badanoo qaalahaa shaaciru qaalaha uu yidhi ashaaciru nin shaacira uu yidhi kelimatu labiidin labiid kelmadiisii waay kelmad nin gabayaaye uu yidhi kelmadda ugu run badan waa labiid ibni rabiica ninkii la jiray alcaamiri wakhtigii nebiga salawaatu ullahi wasalaamu calayhi ayuu isagu wafdi la socda u yimi wuu soo islaamay shucaradii jaahiligu ka mid ahaa nebiga salawaatuullahi wasalaamu calayhi wuu soo haleelay inaadu sharaf badan oo islaamka markii uu islaamayna gabaygii iska daayoo yidhi suuratulbaqara iyo qur-aan la mida ilaahay ii hibeeyey marka wixii jaahiligii marka gabayga aan gabi jiray ma gabayo kelimatu labiidin labiid kelmadiisa labiid ibnu rabiica ayaa ugu run badan maxay ahayd kelmaddaasi allah hooyay baraaruga ee kullu shayin shay dhammaantii oo maa khala allaaha alle subxaana wa tacaala wixii ka madhnaaday ah baatilun waa baatil wa kullu naciimin nicmo kastana laa maxaalata zaa'ilun shakila'aan waa suulaysaa mid suulaysa waa shay kasto ilaahay dartii aan loo samaynin oo alle subxaana wa tacaala oo ka madhnaado alle subxaana wa tacaala laga mariyo looga dhartiro alle dartii aan loola jeedinay waa baadil wakaada umayatu ibnu abi salti wuxuu sigay buu nebigu yidhi an yuslima inuu islaamo ninkaasina inuu islaamo wuxuu ahaa shucaradii carbeed ee wakhtigii jaahiliga gebyi jirtay nin ka midoo gabayadiisa inta badan aakhirada iyo soo saaritaanka iyo in laysla xisaabtamayo iyo in ilaahay lala kulmayo iyo waxaasuu sheegi jira markaasaa nebigu wuxuu yidhi wakaada umayatu ibnu abi salti baa wuxuu ku dhowaaday an yuslima inuu islaamo gabayadiisa markaad fiiriso inuu islaamo ku dhowaado ayib maxaa islaamnimadii u diiday hadduuba aakhiro iyo ilaahay la kulankiisa iyo sidaa u tilmaamaya islaamnimadii waxaa u diiday xasad baa u diiday cudurka xasadka laya waa dhib badan ya moogta maadaama qiyaamaha iyo axwaasha iyo aakhiro iyo uu u garanayo wuxuu quudareeyo isu diyaariyay armaadba nebi noqotaa markaasaa nebinimadii laga qadiyo ilaahay doorashadiisii nebinimadii wuxuu u hibeeyey nebi maxamed salawaatu ullahi wasalaamu calayh halkaasaa marka yani wuxuu ka qaaday xiqdi iyo warxumuu ka qaaday walidaalika waxaa la doonayaa xataa culimmada iyo ducaadda iyo dadka diinta baranaya ummadda diinta gaadhsiinaya cudurka xasadka inay nadiif ka noqdaan laba nin baa jaamacadda isku wakhti ka baxaya ninbaa ilaahay subxaana wa tacaala kelmadiisii qabuul arlada u dhigaya ummaddii oo dhan baa hadalkiisii ku qancaysa cilmigiisiibaa ilaahay barakaynaya baa ilaahay subxaana wa tacaala ummadda gaadhsiinaya ruux nin deggan oo xalaal miirada oo ilaahay subxaana wa tacaala ummadda ku badbaadiyuu noqona qoladii kale aqraanta u ahayd maxay samaynayaan colaad waa guntamaya warba giil baa lagaa dhacay qabuulka ilaahay baa bixiyo oo allah subxaana wa tacaala dadka ruux jeclaysiiya ruuxna khalqiga ilaahay baa ku dira firfircooni iyo aftahannimo iyo digdig laguma keeno marka geel lagaama dhicine camalkaaga adigu ilaahay subxaana wa tacaala u badhax si ilaahay subxaana wa tacaala darajo iyo mansilo wanaagsan uu ku gaadhsiiya cumar waa aynu garanayno sida ibnu abi shayba fi lmusanaf uu ku warinayo ayaa kelimaadkiisa waxaa ka mid ahaa allahuma ajcal camalii kullahu saalixan wajcal liwajhika khaalisan walaa tajcal liaxadin fiihi shay ilaahu camalkayga dhammaantii saalix ka dhig mid ilaahay dartii loo sameeyo loo badhaxtirana allow ka dhig khalqigana yacni waxbaba ha ka siini khalqigu hadday ku ammaanaan iyo hadday ku caayaan waxaa ka qiimo badan ilaahay subxaana wa tacaala agtiisa miisaan intee leeg iyo martabo intee leeg baad ku leedahay ruuxa daaciga ah yani inuu ka fikiro waxaa kaloo munaasabadan oo kale iyadana loo baahan yahay ruuxa daaciga diinta baranaya cilmiga mar kastoo u barto baab ilaahay subxaana wa tacaala u furaba baabkaasi wuxuu u siyaadinayaa ikhlaas iyo tawaaduc iyo inaanu kibrin iyo dadka culimmadaee diinta uga aqoon badan inuu ixtiraamo oo uu ka dambeeyo laakiin haddaad aragto nin xoogaa markuu faa'iidaysto yani markaa culimada laacaya oo tiigsanaya aakhirkiisa wuxuu ku dambeeyaa inuu fitnoobo meel daran buu ku dambeeya wallah subxana wa tacala aclam bisawaab wacla wabilahi towfiiq